alxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin w salى allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed taqsiimu alkalaami ilaa khabari wa inshaa mu'alifiintu waxay kaga hadlayaan halkan kalaamka in la qaybiyo oo loo qaybiyo khabar iyo inshaa labadaa qaybood loo qaybiyo yanqasimu waa qaybsamaa alkalaamu hadalka ayaa qaybsama ilaa khabarin wa inshaa labadaa qaybood buu u qaybsamaa khabar iyo inshaa tacriifu alkhabar huwa ma xtamala asidqa walkadiba lidaatih tacriifka la tacriifinayo khabarku huwa maxtamala waa kii aqbala asidqa runta waalkadiba iyo beenta lidaatihi daatadiisa uu hadal yahay marka laga eego oo wax kale aan la milicsannin ka run iyo been labada mid walba aqbali kara ayaa waxaa la yidhahdaa khabar fa qowluna hadalkayaga aanu nidhi ayay mashaayikhdu yidhaahdeen maxtamala asidqa waalkadiba waa kii aqbala run iyo been labada mid walba aqbala ixtiraazun can ilinshaa waa ilaalin laga ilaalinayo ama laga saarayo waa saaris laga saarayo inshaaga weeye fa innahu laa yaxtamilu asidqa walalkadiba inshaagu ma aqbalayo runta iyo beenta midnaba aqbali maayo run iyo beenna laguma sifayn karo hadal inshaa ah waxaa samee ama waxaa ha samaynin waa runna lama odhan karo waa beenna lama odhan karo wa qowlunaa hadalka yaga aanu nidhi bay culammadu yidhaahdeen lidaatihi daata ahantiisa marka la milicsado keliya oo aan wax kale la eegin ka run iyo been aqbala ayaa la yidhaahdaa khabar liyashmala waa si u cammimo oo u soo galo attacriifu qeexista ama tacriifku kalaamallaahi tacaala hadalka ilaahay uu cammimo mil alhaakum اtakaauru xataa zurtum lmaqaabir tusaalaheedu waxay ahaatay sida hadalku allah uu yidhi alhaakum waxaa idin mashquuliyey bimacnaa shuqli aan faa'iido lahayn attakaahuru isu fara sheegad ama fara isugu faan xataa zurtum almaqaabir ilaa aad ka soo booqateen xabaalaha marka waa khabar haddana markaa been ma aqbalayo ee waxa qaطci ah inuu hadalka ilaahay run yahay baa la goynayaa oo la qaطcinaya waa la hubaa hadalka ilaahay inuu run yahay wاlumuura albadiihiyata iyo si uu tacriifku u shamliyo u cammimo umuurta badiihiga ah badiihi waxaa la yidhaahdaa waa waxa iska cad ee la yska wada garanaayo ayaa waxaa la yidhaahdaa waa badiihi fakeraad uma baahna marka la sheego waa la layska garanayaa inay sidaa tahay in laga fakero oo la eeg eegana uma baahna mithlu waa sida hadalka aad tidhaahdo alwaaxidu midhku nisfulisnayni laba barhkood weeye oo laba marka la kala badhay midh noqonaysa nuski waa midh walkullu shayga dhammaantii akbaru min aljuz'i waa ka wen yahay juskii ama qayb isaga ka mida waa ka wen yahay waxa ay mashaa'ikhdu tilmaamayaan hadalka in loo qaybiyo khabar iyo inshaa labada mid walbana waa tacriifinaya waxay ku horeeyeen khabarka khabar waxaa la yidhaahdaa maxtamala sidqa walkadiba lidaatih culammada qaar waxay ku tacriifiyeen ama ku qeexeen maa yataطaraqu ilayhi asidqu aw ilkadibu waa wuxuu geli karo run ama been ay geli karto labadaa mid geli kara ama labaduba geli karaan ayaa waxa la yidhaahdaa khabar baa la yidhahdaa ibnu cuthaymiin isagu waxau yidhi maa saxa ama maa yumkinu an yuusafa bisidqi aw ilkadibi maa yumkinu an yuusafa bisidqi aw ilkadibi waxay suurtoobi karto in lagu sifeeyo run ama been labadaa mid lagu sifeeyo ama labadaba lagu sifeeye ay suurtoobi karto ayaa waxaa la yidhaahdaa waa khabar sida kitaabkiisa ku qorin waa sidaas bacdina waxay uga soo naqliyeen maa saxa an yuusafa maa saxa lafdigaa bay ka soo naqliyeen marka la yidhi maxtamala asidqa walkadiba marka la yidhi waxaa la saarayaa inshaagii baa laga saaraya oo inshaagii sida amarkii iyo nahyigii iyo istifhaamkii iyo ashyaada la midka ah laguma sifayn karo run iyo been midna laguma sifayn karo labada midnaba aqbali kari maayo haddii lagu yidhahdo qum waa run lama odhan karo runna laguma sifayn karo waa beenna lama odhan karo oo beenna laguma sifayn karo waayo wax la tasdiiqiyo ama la takdiibiyo lalama iman waa amar ama nahyi culammada qaarkood waxay ku dareen qaydkan hadda mashaayikhdu ku kordhiyeen oo ah lidaatihi culammada qaarna waa ka reebeen qaydkaa waxaa loogu daray suu tacriifka u soo gudageli karo waxyaalaha la qadcinaayo runnimadiisa ama beennimadiisa oo wax daatada khabarka ka baxsan marka loo eego labada mid loo qadcinaayo inaanay khabarnimadii ka saaraynin ee la odhanayo waa khabar calى sabiil miaal khabarkii inta laguu sheegay aad aragto madmuunkii khabarka laftiisii baad aragtaa waxaa lagu yidhi zaydun qaa'imun zayd waa taagan yahay xagganaad eegto waxaad aragtay zaydoo taaganba hadalka ah zaydun qaa'imun ma aqbali karo been waad qaطcinaysaa inuu run yahay waxaad u qaطcinaysaa madmuunkii khabarkuu sheegayey baabaad aragtaa inuu sidiisa yahay laakiin waxaad u qaطcisay waxay tahay daatadii hadalka wax ka baxsan baad u qaطcisay oo waa araggaad adigu aragtay baad u qaطcisay waati waa maqtuucun bisidqihi laakiin daatada khabar keliya haddii la eegi lahaa ila arrin khaarijiya weeyaan adigu inaad aragtaye daatadiisu waa aqbali lahaa run iyo been masalan arrin badiihi oo layska wada garanayaa laguu sheegay oo waxaa alkullu akbaru min aljuz'i shayga dhammaantii waa ka weyn yahay qayb isaga ka mida ah. waayo shayga dhammaantii qaybtanna waa soo gelaysaa wax kalena waa soo gelayaan maadaama majmuuca ay ku wada dhacayso majmuucaasi waa ka ballaadhan yahay waana ka weyn yahay juska juska shaygani leeyahay waa ka waasaxsanyaho waa ka weyi waa maqtuucun bisidqihi runnimadiisa waa la qacinaya laakiin runnimadiisa waxa loo qacinayaa daatada kalaamka wax ka baxsan oo ah caqlan in la garanaayo in arrinku sidaa yahay in badiihii lagu garanayo bimacnaa iyadaan laga fekerin oo waxba la daliishan bay dadku iska wada garanayaan laakiin daatada khabar haddii la eegi lahaa wuu aqbali lahaa run iyo been ee hadda wuxuu u aqbali waayey been oo ay u noqday mid la qadcinayo runnimadiisa dee shaygan baa wuxuu yahay shay caqliga layskaga wada garanayo fekeradna aanu baahnayn dadkuna ay wada qadcinayaan khabarka ilaahay iyo khabarka rasuulku sheegaan sala allahu calayhi wasalam waa la qadcinayaa oo waa la yaqiinsan yahay boqol kiiba boqol inuu markaa run yahay nisbo yar oo beeni ma geli karto laakiin khabarka ilaahay iyo khabarka rasuulku in la qacinaayo runnimadiisu daatada khabar oo alfaad iyo kelimaadka ah ma aha waa inuu kalaamullaahi yahay ama kalaamurasuuli yahay oo daatadii khabarka wax ka baxsan baa la milicsaday markii la gartay inuu hadalkii ilaahay yahay ama la gartay inuu hadalkii rasuulka yahay buu wuxuu noqday mid la qacinayo boqolkiiba boqol inuu run yahay ixtimaal beeni ma geli karto waxaa kaloo khabarka soo gudagelaya khabarkii la qacinayey oo la yaqiinsanaayo yaqiin lagu garanayey inuu been yahay sida in la yidhaahdo caalamkani iyo makhluuqaadkani waa qadiim oo weligoodba waa jireene may soo derin khabarkaasi waa khabar la yaqiinsan yahay oo la qacinayo oo la goynaayo boqolkiiba boqol inuu been yahay run ma aqbali karo lakin alcaalamu qadiimun walaysa bixaadisin hadalka noocaa la yidhaahdaa qaciga la qacinayo beennimadiisa waxaa lagu ogaaday wax daatada khabarka ka baxsan ayaa caddeeyey beennimadiisa ee tarkiibka laftiisu yacni sidiisa waa u aqbali lahaa sidaa markuu u tarkiibsan yahay run iyo been mid walba waa aqbali lahaa ee daatada khabarka wax ka baxsan oo macnaha uu ku saabsan yahay dalaa'isha cadcadee qacigii inay caddaynayso been inuu yahay taasaa lagu ogaaday khabarka kadibkiis iyo beennimadiis waxaa kaloo la mid mida khabaru muddaci risaala kii risaaladda sheeganayay nebi moxamed debedii sala allahu alayh wasalam oo lahaa nebi moxamed debedii baa rasuul layga yeelay ama nebi layga dhigay oo nebi ka dembeeyaan ahay nebi moxamed ama rasuul ka dembeeyey inuu warkiisaasi been yahay waa la qacinaya laakiin waxaa loo qaطcinayaa daatada khabar wax ka baxsan oo ah adilada khaarijiga inay caddaynayso nebi nebi muxamed ka dambeeya inaan la soo diri doonin oo aan dib nebi looga yeeli doonin maa kaana muxammadu abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi wakhaatama annabiyiin markaa nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam in nebiyada lagu khatimay allah baa qur'aanka ku sheegay axaadiista saxiixana nebigu waa ku sheegay sala allahu wasalam laa nebiya bacdi nebi iga dambeeyo dabaday soo bixi doonaa ma jiro oo bimacnaa dabadii nebi laga yeeli doono markaa qaydka lidaatihi waxay ugu dareen culammada qaarkood si akhbaartii si kale loo qatcinayay runnimadooda ama beennimadooda ay u soo guda gasho tacriifka khabarka haddaba nusakha kitaabku waa iskhilaafsan yahay qaarkood waxay qorayaan dabcadaha qaarkood lianlaa yashmala atacriifu yashmula iyo yashmala mid walba waa la odhan karaa taasna culammada ayaa isku khilaafsan oo qaydka lidaatihi ma qaydun lilixtiraaz ba oo waxbaa lagu bixinayaa mise waa qaydun lilidkhaal bacdu ahlicilmi baa waxay yidhaahdeen waa qaydun lilixtiraaz ama lilihraaj qaydkan waxaa loo keenay lidaatihi ah in wax lagu saaroo lagu bixiyo culamo badanoo usuuliyiina ah sidaas yadaa cabiray iyo qolyo kaloo ahlu balaaqa ahba oo waxay yidhahdeen lidaatihi waxay bixinaysaa khabarkii runnimadiisa iyo khabarkii beennimadiisa la qaطcinaayo taasay saaraysa culamo badan baa saa cabiray marka sida nuskhada ku sugani waxay waafaqsan tahay culamo badani siday nasgareeyeen oo kutubahooda ku sheegeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen lidaatihi waa qaydun lilidkhaali laa lilkhraaji erayga lidaatihi waa qayd idkhaalka la soo gudagelinaayo khabarka la soo gudagelinayo noocii la qadcinayay runnimadiisa ama beennimadiisa tacriifka khabar suu u soo gudagalo baa loo keenay qaydkana in lagu bixiyo looma keenin labada ra'yina waxa wajihsan ra'yiga dambe ayaa wajihsan oo ay tahay oo la yidhaahdo waa kaydun lilidkhaali in la yidhaahdo waayo waxyaalihii runnimadooda la qadcinaayey ama beennimadooda la qadcinaayey haddii tacriifkii khabar aanu soo gudagelinoo khabarka aanu ka mid ahayn inshaagana aanu ka mid ahayn muxuu yahay xaggana maaha xaggana maaha xagganna kuma jiro xagganna kuma jiro miyay suuragal tahay tacriifkii inshaana ma soo gelaayo tacriifkii khabarna ma soo gelaayo waa hog dhexoo hadalkii ka mida ah oo aan labada midnaba ku tirsanayn ma suuragal aha dee hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulkuna akhbaar iyo axkaamba waa leeyihi marka inaan khabarba ka mid ahayn baa ka dhalanaysa haddii la yidhaahdo waa qayd ixtiraaz iyo ikhraaj loo keenay marka ansab waxa ah in la yidhaahdo waa qaydun lilidkhaal laa lilikhraaj waana tay culammadu yidhaahdaan markuu ilaahay uu yidhi watammat kelimatu rabbika sidqan wacadla waxaa dhammaystirantay oo kaamil noqotay kelmadaha ilaahay sidqan wacadla waxay ahlucilmigu yidhahaan sidqan fi lakhbaar wa cadlan fi alaxkaam marka hadalka ilaahay yani wax kastooo khabaroo ku sugani waa sidqi wax kastoo xukumo ku suganna waa cadli waman asdaqu min allaahi qiila cid ilaahay ka run badanna ma jirto marka idan sida fiicani waa in la yidhaahdo liyashmala atacriifu kalaam allaahi iyo walumuura albadiihiya iyo ashyaada la midka kalaamka rasuulkuna waa la mid hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka amiluu u sheegay eh, amilun buu markaa tan u sheegay waxaa loo jeedaa wixii runnimadooda la qacinayey oo wax daatada khabarka ka baxsan marka la milicsado loo qadcinaayey ama markaa beennimadiisa la qadcinayey mid waliba si ay tacriifka khabar u guda gasho taqsiimu lkhabari ilaa sidqin wa kadib khabarka qaybinta la qaybinaayo khabarka qaybinta la qaybinaayo oo run iyo been loo qaybinayo ba halkana lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya wayanqasimu waa qaybsamaa alkhabaru khabarka ayaa qaybsama ilaa sidqin wa kadib wuxuu u qaybsamaa run iyo been fain taabaqa madmuunuhu alwaaqica nafyan hadduu waafaqo madmuunuhu macnaha uu koobsaday alwaaqica waxaa jira hadduu waafaqo nafyan xaal uu yahay manfiyan mid la nafyey uu yahay mil laa yaslux الnaasu fawda laa saraata lahum sida beydka markaa shaacirku uu yidhi oo kale weeye tusaalihiisu in afwah la odhan jiraan filayaa laa yasluxu annaasu dadku ma hagaagayaan fawda xaalay isgarabyaac yihiin ma hagaagaya laa saraata lahum xaal marka aynay lahayn wax madaxa yacnii hagaagi maayaan hadday isgarabyaac yaaci yihiin oo kala dambayn aynay lahayn oo madax iyo manjo aynay kala lahayn yacni dadku ma hagaagayaane fasaad baa ka imanaya walaa saraata idaa juhaaluhum saaduu wuxuu yidhi madaxina ma jirto haddii kuwooda markaa jahaladee waxmagaratadii ay markaa maamulaan oo iyagu madax u noqdaanna madax la'aanoo kaley ka dhiganta markaa taasi wuxuu noqonayaa yani sidqi buu noqonaya aw isbaatan ama hadduu waafaqo madmuunka ama macnaha khabarku koobsaday waaqica iyo waxa jira uu waafaqo isbaatan ay musbatan mid la sugay xaaluu yahay uu waafaqo isaguna wuxuu noqonayaa yani run buu noqonaya milu annaasu sawaasiyatun ka asnaani lmishti waa sida hadalka la yidhaahdo annaasu dadku sawaasiyatun waa siman yihiin ka asnaani lmishti sida waxa weeye garhfeedha ama shanlada kolba sidaad u taqaan ilkaheedu u siman yihiin oo kale ayay markaa u siman yihiin dadku sinaansho taa la miday siman yihiin fa sidqun run waa hadal musbata laakiin madmuunkiisu waaqicuu waafaqayaa bay mashaayikhdu yidhaahdeen markaa ron ayuu noqonaya wain khaalafahu hadduu khilaafo madmuunka khabarku keensanaya iyo macnaha uu ku tusinaya ee waaqica uu khilaafo yani waxa jira nafyan xaaluu ahaaday manfiyan mid la nafyinayo uu ahaaday milu waa sida hadalka la yidhaahdo laa xaajata ilaa tacallumi asinaacaati annaafica wax baahiya looma qabo shaqooyinka laa xaajata wax baahiya looma qabo ilaa tacallumi asinaacaati farsamooyinka in la barto annaaficati wax taraya in la barto baahi looma qabo taasoo kale macnaha khabarku keensanaya macnaha khabarku koobsanaya wuxuu khilaafayaa waaqica oo baahi waa loo qabaa farsamooyinka markaa naafice wax taraya in la barto baahi waa loo qaba aw isbaatan ama hadduu macnuhu ku tusinayo khabarku ama koobsanaya waaqica uu khilaafo isbaatan xaaluu ahaaday mid la sugaayo milu waa sida hadalka la yidhaahdo alfarasu asracu min alطaa'ira farasku waa ka dheereeyaa diyaaradda macnaha uu ku tusinayaa waa khilaafayaa waaqicoo dee diyaaraddu inay dheeraysaa la ogyahay fakadibun kaana waxaa la odhanayaa been kaana waxaa la odhanayaa waa been baa la odhanaya waxay mashaayikhdu ka hadlayaan mas'alada ku saabsan run maxaa la yidhaahdaa been se maxaa la yidhaahdaa runta iyo beenta marka la tacriifinaayo ahlusunna waljamaaca sibay mareen ahlubidaca qaarkoodna si kalay mareen weliba gaar ahaan waxaynu u jeednaa ahlubidaca badankoodu ahlu sunnahay masaladan ku waafaqeene qaybo muctasilada ka mida ayaa loo jeeda wadaad yani raakib la yidhaahdaana muctasilada ayuu wax ka mida masaladan ku waafaqay oo waxay muctasilada qaarkood ay la yimaadeen inay yidhaahdaan waxaa loo eegayaa marka laga hadlaayo runta iyo beenta laba shay labadaba hadduu waafaqo khabarku waxaa lo odhanayaa waa run hadduu labadaba wada khilaafana waxaa la odhanayaa been hadduu labadaba wada waafaqana waxaa la odhanaya waa run labadaasi waa maxay waa waaqica iyo waxa jira ee la sheegaayo khabarku ku saabsan yahay sida loo sheegay hadday u jirto marlabaadkana ruuxani inuu sidaa ictiqaadsan yahay oo sidaa inay tahayna uu u qabo oo ictiqaadkiisiina waa waafaqsan yahay waaqic ahaan sidii jirtayna waa waafaqsan yahay labadoo isla jirtu waafaqay taa run ha la yidhaahdo labadoo isla jirtuu khilaafay oo waxaa la yidhi fulaanun maata fulaan ibnu fulaan ninkii la odhan jiray yacni qad maata waa dhintay haddii hebelkaa la sheegayaa aanu dhimannin kan sheegayaana uu u qabo inaanu dhimannin oo uu haddana yidhaahdo wuu dhintay muxuu khilaafay sidii caqiidadiisa ahayd ee ictiqaadkiisiiyo uu ahaa wuu khilaafay sidii waaqicee jirtayna wuu khilaafay labadaba mar hadduu wada khilaafay beendheh labadaba markuu wada waafaqana oo hebelkaa la sheegayaana uu dhintay isaguna uu u qabo u ictiqaadsan yahay inuu dhintay caqiidadiisina waa waafaqay uu ictiqaadsanaa oo hebel saasuu u haystay isagu inuu dhintay ficlanna waabuu dhintayba markaana run dheh hadduu mid waafaqo ka kale aanu waafiqinna waa saadajo run iyo been midna lagu sifayn maayo runna maaha beenna maaha waa iska hoog dhexe kaasi waa qowl muctasilada qaar baa ku tegey bacdi kale waxay yidhaahdeen war ma aha haddii khabarku labadaba waafaqo waa run hadduu mid ahaan khilaafana waa been oo beennimada loo shardin maayo inuu labadaba wada khilaafee mid inuu khilaafaa ku filan waxay dooneen inay u deliishadaan aayadda uu allah yidhi إida jaءaka almunaafiquuna qaluu nashhadu inaka larasuulu اllahi wallahu yaclamu inaka larasuuluh wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun muxamed inuu rasuulkii ilaahay yahay waa run laakiin munaafiqiintu maadaamaynay ictiqaadsanayn muxamed inuu rasuulkii ilaahay yahay waxa lay been bay sheegayaan waxay sheegeen maxay khilaafaysay ictiqaadkoodii bay khilaafaysay haddana waa taa uu ilaahay yidhi wallahu yashhadu ina almunaafiqiina marka kaadibiin waxay ku noqdeen inuu caqiidadoodii khilaafay khabarkay sheegayaan taasay ka been sheegeen oo been ku sheegeen waxa martabada dhexe inayna jirin martabada dhexe ee saadajka ee run iyo been midnaba aan ahayn waxay u deliishadeen aftaraa cala allaahi kadiban am bihi jinna ma allah buu ku been abuurtay mise waalli baa ku sugan marka waalli hadalku inaynay been ahayn ee iska saadaj tahay bay aayadda dooneen inay ka deliishadaan wadaadka raakib alasfahaani la yidhaahdo ra'yi cusub aan looga horrayn buu isaguna la yimi oo wuxuu yidhi labadaba hadduu waafaqo waa run labadaba hadduu khilaafana waa been hadduu mid waafaqo mid khilaafana waaqica iyo ictiqaadka run iyo been mid walba waa lagu sifayn karaa biictibaarayni oo waxa la odhan karaa biictibaarin waa run ictibaar aakharna waxaa la odhan karaa waa been qaybtu waafaqay marka loo eegaayo waxaa la odhan karaa waa run qaybtu khilaafay marka loo eegayona waxaa la odhan karaa waa been marka labada mid walba in lagu sifeeya waa ansaxaysaa hadal keliya baa run iyo been kii ku sheegayba uu gar leeyahay adna gar lihid haddaad tidhi waa run adna gar lihid haddaad tidhi waa been ma isqabataa raaqib alasfahaani baa siaa la yimi kitaabkiisa mufradaadkaanu ku sheegay ahlu waljamaaca waxay qabaan haalibka ahlubidacuna ku waafaqeen in waxa weeye la eegaayo keliya khabarka madmuunka khabarku waaqica ma waafaqay mise waa khilaafay nafyi ha noqdo ama isbaat ha noqdo farqi ma kan leh hadduu waaqiciyo waxa jiro waafaqana waa run oo madmuunka uu koobsanayo hadalkaasi sida loo sheegay hadduu u jiro oo ay sidaa tahay waa run haddaynay sidaa ahayna waa been alimaamu nawowina wuxuu u nisbeeyey ahlu sunna waljamaca inay saa qabaan fii bacdi kutubihi markaa khilaafka ay soo naqliyaan kutubta balaaqada qaarkood iyo kutubta usuulku hays odhanin ahlu sunna isku khilaafsan raaqibna ra'yigaa loogama horreyn yacni waxay isla oggolaayeen dhammaan culammadu in runta iyo beenta laga eegayo oo keliya waaqaca ma waafaqay mise waa khilaafay ee aan laga eegayn ictiqaadka ma waafaqay mise waa khilaafay haddii la yidhaahdo maxaa lagaga jawaabayaa aayaddan almunaafiquun maxaa lagaga jawaabaya suurat lmunaafiquun ku jirta ida jaءaka almunaafiquuna qaluu nashhadu inaka larasuulu اllah wallahu yaclamu inaka larasuuluhu wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun jawaabteedu waxay tahay waxaa lagaga jawaabayaa nimankani laba shay bay ka warrameen waa mida waxay ka warrameen muxamed inuu rasuulkii ilaahay yahay waxay kaloo ka warrameen qalbigooda inay sidaa ka ictiqaadsan yihiin oo nashhadu baa waxay faa'iidaynaysaa sidaa waa ognahay waa qiraynaa kor iyo kal ila shahaadadu qalbigay ka timaaddaa waa in wixii la ictiqaadsan yahay wax been loo qabo shahaado lama yidhahdo shahaatu zuur bay noqonaysa waa inay tahay wax yaqiin loo hubo oo sidaa lagu ogsoon yahay oo loo ictiqaadsan yahay marka waaqica qalbigooda ay kaga warrameen oo ka sheegeen inay qalbigooda sidaa ka qirayaan oo ka rumaysan yihiin taasay ka been sheegeen nashhaduda ay yidhaahdeen ee maaha muxammadun rasuulu inay taasi markaysaga ay been ku sheegeen maaha laakiin waxay been ku sheegeen shahaadada ay sheegteen ay yidhahdeen nashhadu may odhan naquulu bilisaanina afka baarkiisaanu sidaa kaleenahay ee waxay ka warrameen caqiidada qalbigoodu inay saa tahay taasayna ku been sheegeen markaa sidaasaan aayaddu daliil ugu ahay waxaana ku tusinaysaa inaan loo shardiyn runta ictiqaadka qalbigu inuu waafaqo inaan loo shardinin beentana inaan loo shardinin ictiqaadka qalbigu inuu khilaafo axaadiis badan ay ka mid tahay xadiiska nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam man kadaba calaya mutacammidan falyatabawa maqcadahu min annaar kii been iga sheega xaaluu ii badrheedhaayo u kasaayo beentaas falyatabawa maqacdahu min annaar mutacamidan xaalka ah wuxuu faa'idaynayaa qayd oo haddii waxa weeye uu u tacamudo iyo haddaanu u tacammudin oo u badrheedhin mid walba inay noqonayso been marba eh, nebigu waxaanu odhan hadduu ka sheego buu xadiidku ku tusinaya waayo alxaalu waصfun lisaaxibihi qaydun licaamilih qayd bay caamilulxaalkii u tahay kadaba marka waxa baxaya hadduu been sheego rasuulka been ka sheego laakiin aanu u kasin been waa tahay laakiin waa kadibu khaa xadiikaana ku tusinaya oo laga daliishanaya adilo kaloo la midana waa ay ka daliishadaan culamadii oo kala baxaan marka waxaa laga eegaya calaa kulli xaal madmuunka khabarku sheegay hadduu waaqica waafaqana waa run hadduu waaqica khilaafana waa been annaasu sawaasiyatun kaasnaani lmishti ilaaqeeda ma aha laakiin xuquuqaha qaarkood inay ku siman yihiin baa laga tilmaamaya hadday khayr la yimaadaan iyo hadday ajar hadday khayr la yimaadaan iyo hadday shar la yimaadaanba iyo axkaamta lagu xukumayaba waa u siman yihiin laakiin sida kale uma sinno yani muuminkiiyo faasiq uma sinna caalimkiiyo jaahilku ma sinna labkiiyo dhadiggu ma sinna dee wixii sharcigu simay yacni ayaa siman axkaamta shareecadu dadka ka sintay baynay u siman yihiin tacriifu linshaa huwa maa laa yaxtamilu asidqa wala alkadiba lidaatih inshaaga waxaa la yidhaahdaa waa wixii aan aqbalayn runta walal kadiba iyo beenta toonna aan aqbalaynin ayaa waxaa la yidhaahdaa inshaa ayaa la yidhahdaa halkaa hore aan ku yaro noqdo culammada qaydka lidaatihi aan ku darin tacriifka khabarka waxay yidhaahdeen maxtamala sidqa walkadiba waxaa laga hadlayaa oo laga tilmaamayaa uun waa khabarka laftiisa de macno aan khabarkii ku saabsanayn ee ka baxsan ee khaariji ah baa la milicsaday marka daruuri maaha waxba qaydkan in la sheego waayo wax kalaa loo qadciyay ee khabarnimadiisa looma qadcinin marka macno ahaanta sida kalun waafaqaysa haddii aan la sheegin lafteeda waa la mid bay yidhahdeen litawdiixun baa loogu sii dara tacriifu linshaa huwa inshaagu maa laa yaxtamilu waa kii aan aqbalaynin asidqa runta walalkadiba iyo beenta toonna aan aqbalay lidaatihi daat ahaantiisa aan u aqbalay qaydka lidaatihi in laga reebi lahaa baabuu ku fiican yahay waayo dee lidaatihi iyo lighayrihi toonna yani run iyo been uma aqbalayo insha ka aqimi salaata waa sida salaadda oog oo salaaddii taag oo siday tahay ula kaalay laa tushrik billaah walaa tushrik billah ilaahayna ha u shirki samayn oo shirki ha la imanin waa misaal labaad oo amarkii iyo nahyigii waa inshaa lana odhan maayo waa khabar wa huwa inshaagu nawcaani waa laba nooc aynu soo sharaxnay oo marka la yidhaahdo ifcal kada run baad sheegtay lama odhan karo been baad sheegtayna lama odhan karo laa tafcal kada marka lagu yidhaahdana run baad sheegtay lama odhan karo been baad sheegtayna lama odhan karo waayo wax la tasdiiqiyo ama la takdiibiyo kuma hadlin ruux imtisaal baa ka suuragal ah oo marka la yidhaahdo waxaa samee ruuxi fuliyo oo wixii la amray uu la yimaado marka la yidhahdo waxaa ha samaynina wixii uu ka tago laakiin tasdiiq iyo takdiib ma geli karo wa huwa nawcaani inshaagu waa laba nooc alabiyun mid alab loo nisbeeyey wagayru alabiyin iyo midaan alab loo nisbaynin aalabiyu ka alabka loo nisbeeyey wa huwa mastadca waa kii dalbaaya maluuban wax la doonaayo ayuu dalbaya maluubkaasoo hayra xaasilin aan markaa joogin oo xaasil ahayn markaa ma jiro waxaan jirin in la jirsiiyaa lagu rabaa waqta alabi markan dalabka la samaynaayo leeyahay sidaa samee ama sidaa ka tag oo ha samaynin waxaan markaa xaasil ahayn oo mawjuud ahayn ayaa in la xasiliyo la dalbaya hadday tahay samee iyo hadday tahay samayn mid walba marka alabigu waa ma stadcaa hayra xaasilin wixii marka waxa weeye keensanaya ama dalbaaya wax aan ahayn shay-an hayra matluuban xoogaa dawr baa ka dhalan kara shay aan ahayn buu markaa dalbaya ama lagu doonaya wakhtigan lagu hadlayo waxani ma jiraan oo amarka iyo nahyiga iyo waxyaalaha la midka ahi shaygu hadduu mawjuud yaho xaasil yahay samee ma suuragal aha shay markaa waxa weeye xaasil ah haddii la yidhaahdo xasili ma baabulwaswasa waaba xaasile see loo xasiliyaa saas aawadee culammadu waxay dhahaan toban umuurood waxay keensadaan ilaaba ilaa waxaan xaasil ahayn ayay markaa waxa weeye ku tusiyaan tobanka umuurood amarkiiyo nahyigaa ka mida haddaba haddii sidaa la yidhaahdo oo waxyaalo xaasila yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu iimaan baa loogu yeedhay iimaanna waa la amray ama yaa ayuha nabiyu ittaqi illaaha ittaqi illaaha taqwadiiyo iimaankii hadday xaasil yihiin oo la garanaayo inay xaasil yihiin see loo amraya waxay culammadu yidhaahdeen laba shay baa amarku ku dhacaya wuxuu ku dhacayaa iimaanku waa ziyaadaa taqwaduna waa ziyaada kordhiya oo ziyaadiya aliimaan cinda ahli sunnati waljamaca yaziidu wayanqus marka aaminu waxaa loo jeedaa kororhsada iimaankii oo ziyaadiya itaqi illaahna nebigii sal allahu alayh wasalam taqwo waa ku sifaysan yihi oo taqwadii waa u sugnaatay waxaa laga tilmaamayaa sii kordhi waxaa kaloo daymuuma daa'ima iimaankiiyo taqwada daa'ima oo joogteeya weliba amarka nebiga la amraayo waxaa loo sii jeedaa ummadda markaysagaa isaga waa lagu halqabsanayaaye ummadda amarku u sii dhacayaana culamada qaarkood waa ay yidhahdaan marka shay xaasil ah xasili in la yidhaahdo dee waarid ma noqonaayo waa in ictibaar kale ku dhacaya taxsiilkan la amraya marka ziyaadada iyo daymuumaduba wakhtigan xaasil ma aha ziyaado ka dheeraada intii joogtay ya intii joogtay ziyaado ka dheeraadii oo la siyaadsan doonoo dib laga ziyaadin doonaa dee markan xaasil wa huwa aqsaamun alabigu inshaaga alabiga ahi waa qaybo minhaa waxaa ka mida qaybahaas alamru amarkaa ka mida wa huwa alabu iijaadi shayi shay in la jirsiiyaa la doonayaa bisiikatin odhaah baa lagu ku tusinaysa waa sida hadalka aad tidhaahdooo kale aic waalidayka aeec inan yahow waalidayka labadaada waalid aeec oo maqal amar baa la yidhahdaa iyo annahyu nahyiga wa huwa nahyigu dalabulkafi iska dayn in la doonaa la yidhaahdaayoo la dalbo can ficilin ficil la yska daayo bisiiqatin odhah lagu dalbo dalabkay ku tacalluqdaa bisiiqa odhah lagu dalbo oo lagu doono odhahdaasoo daallatin calayhi ku tusinaysa naxwu sida hadalkaad tidhaahdoo kale weeye laa tuqasir ha ka gaabinin fii waajibika waajibkaaga ha ka gaabin laa tuqsir iyo laa tuqasir farqiga u dhaxeeya waxay tahay aqsara yuqsiru cajzigay noqotaa wax la awoodi kari waaye qasara yuqasiruna ka gaabintay noqotaa marka laa tuqasir ha ka gaabinin fii waajibika waajibkaagaoo waxaad kari karayso adigu hays ha ishakaranino ha ka tegin waa nahyi mid waliba baab bay leedahay saddex alistifhaam nooca saddexaad ee markaa soo gelaya dalabiga waxaa ka mida ah istifhaamka istifhaamku waa in lagu fahansiiyo inaad dalabto weeye asal ahaan wa huwa markaa istifhaamku dalabulifhaami fahansiin in la dalboo la doono weeye can shayin shay xaggii lagu fahansiiyo oo lagu caddeeyo yani ifahansiiyo ii sheeg oo ka dhiganta naxwu hal daakarta darsaka inaan yahow ma raajacday oo ma ku noqotay yani darsigaagii mise waxa weeye intaad qaaday unbaad markaysagaa daaqadda iska saarta nuskhatun fawqa taaqa maaliya taaqa waraa waxaa loo yidhi nuskha daaqadda la saaray taaqa uma hayo nuskhatun fawqa taaqa maaliya taaqa cilmigu sidiisaba ku noqnoqodka iyo raajicista iyo ku celcelinta ayaa markaa cilmiga lagu taxsiiliya dhegaysi keliya kuma filla waa inuu ruuxu raajacaa oo weliba kitaab markuu dhiganaayo kutub kaloo baabka ku saabsan waa inuu taalacdaa intii loo akhriyey keliya xarafkii loo akhriyey waa inaanu ku kaaftoomin kitaab ka yaro waasacsanoo baabkii ku saabsan hadduu sharax leeyahayna kitaabka sharxiisa waa inuu egaa haddaanu sharax lahaynna dee fanniga kutubta laga qoray way issharxayaanoo way isbayaaminayaane kitaab kaleo ka guda ballaadhan kitaabka aad dhiganayso waa inuu marka isagaa raajacaayoo la eega marka siiqadan hal daakarta darsaka asal ahaan waa istifaam macaani kalena waa loo isticmaalaa oo mar baa faham weyddiina aan looga jeedin in faham la dalbaayo ee looga jeedaa tawbiikh iyo canaan mar looga jeedaa inkaar atamani nooca afraad ee dalabiga ka midka ahi waxaa weeye waa tamaniga wax la jeclaysto wa huwa tamanigu maa kaana waa ku ahaaday madluuluhu macnaha uu ku tusinaya madluul waxa ah macnaha waa daalli iyo madluul bay kale yihiinoo alfaaddii waxay noqonaysaa yacni hadalkii waa daalli macnihiina wuxuu noqonayaa madluul lafdigii baa daalli ah macnihiina waa madluul maa kaana waa ku ahaaday madluuluhu macnuhu ku tusinaya dalaba amrin arrin in la dalbaayo la doonayo arrinkaasoo laa matmaca fiihi wax markaa tamaac iyo raja aan laga qabin arrin la filaayo inuu dhaco ma aha innaba la malayn maayo lama rajaynaayo shaygaas inuu xasilaayo waa mustaxiil maa waxaan dhici karin aw casiiri lmanaali ama arrin la dalbaayo ayuu macnuhu ku tusinayaa uu ahaaday arrinkaasoo casiril manaali sida loo gaadhaa ay adag tahay mustaxiil ma aha laakiin adayg baa ku jira sida loo helo oo ma fududa bisiikatin odhahna lagu dalbo odhah lagu doono odhahdaasoo daallatin calayhi ku tusinaysa miaalwli ka hore tusaalihiisu waa wax mustaxiilaan dhici karin ama caqlan mustaxiil ha u noqdo ama caadatan mustaxiil ha u noqdo yacni marka wax mustaxiil ah waa ka la dalbaye misaalulawali layta shabaaban buuca fashtaraytu oday weynaaday oo da ahaa ayaa dee wuxuu is yidhi waraabi markaasuu marba markuu wadaanta jiido ayuu dhawaaqaa maalii idaa jadabtuhaa sa'aytu akibarun calaanii ambaytu layta wahal yanfacu shay'an laytu layta shabaaban buuca fashtaraytu wuxuu idhi maalii idaa jadabtuhaa sa'aytu maxaa ii sugnaado markaan jiido la cabaadaya akibarun calaani ma gabow ifuulay am beytu mise guri baa ifuulay guriga wuxuu ka kinaayoonayaa gabadh yani xaggaan ka cawaranay layta wahal yanfacu shay'an laytu alla jeclaan lahaaya markaasuu haddana yidhi wahal yanfacu shay'an laytu jumlo muctarida abuu keena miyuu wax tari karaa oo wax anfacayaa erayga laytu in la yidhaahdaa ma waxbay tari layta shabaaban buuca fashtaraytu tawkiid ahaan buu laytadii u soo celiyey alla dhallinyaronimo maalla iibiyo aan soo iibsadey ya dhallinyaronimo bayca oo suuqa taalla hadday jiri lahayd waa soo iibsan lahay alla may jirto dhallinyaronimo la iibinayo in la helana waa mustaxiil ma dhici karto marka ta noocaasoo kale waxay noqonaysaa tamani bisiiqatin daallatin calayhina waxaa loo jeedaa leyta loo jeeda leyta ayaa loo jeeda ashyaadan markaa waxaa weeyaan amarkiiyo nahyiga siiqooyinka kutusiya waynu tegi doonnaa laakiin oo kale lafteeda siiqo ku tusisa ayaa istifaamkii lagu weydiinayo ama hamze ha ahaado ama hal ha ahaado ama man ha ahaado iyo erayada la midka tamanigiina siiqo ku tusisa ayaa lagu tamaniyaya lagu dalbaya siiqo ku tusisaa lagu dalbaya waa sida leyta oo kale layta waa tamani low oo kale wakhtiyada qaar tamani baa loo isticmaala tamani ayaa loo isticmaala hal wakhtiyada qaarkood tamani waa loo isticmaala wa misaalu haani ta labaad tusaalaheeda waa in arrin lagu dalbaayo arrinkaasoo sida loo gaadhaa ay adag tahay laakiin mumkin ay too suuragal tahay oo aynay mustaxiil ahayn layta almuslimiina yataxiduun alla jeclaan lahaayaa muslimiintu inay midoobaan cala alxaqi ya dee sida fiicani waa in xaq lagu midoobo in la yidhaahdo qolo waliba waxay haysato ha iska haysato aan iska noqonno taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shatta waxaad u malaynaysaa inay isku mid yihiin qalbiyadooduna waa kala tegan yihiin oo qolo waliba waxay qabto ha qabto waxay ictiqaadsan ha ictiqaadiso siday u camal falaysa ha u camal fasho qolona qolo yaynay faadilin ha la wada shaqeeyo dee ta noocaasoo kale waxay noqonaysaa macno baailay noqonaysa waa ihtidaa bisunan lyahuud waddadii yahuudeedoo lagu hanuunayo oo la raacayay noqonaysa man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum shareecadu waxay sheegaysaa macruufkana in la amro xumaantana la reebo nooca markaa shanaad ataraji taraji baa la yidhaha waa rajayn wa huwa tarajigu maa kaana almaluubu fiihi waa ku ahaaday ka la dalbaya mumkinan mid suuragala uu yahay wa kaana uu ahaaday maxbuuban mid la jecel yahayna uu ahaaday bisiiqatin odhaah lagu dalbaayo siiqada ama odhaahdaasoo daallatin calayhi ku tusinaysa marka waxay ku kala duwan yihiin tamanigi iyo tarajigu tarajigi waa wax mumkinoo suuragala laakiin tamanigi wuxuu noqon karaa wax mustaxiila hadduu mumkin yahayna waa shay casiirulmanaal ah laakiin tarajigu wuxuu noqon karaa shay mumkinah oo ama cusri ku jiro sida loo helaa amaba fudud oo la heli karo ya layta lii maalan alla may xoola ii sugnaadaan oo fa axuja bihi dabeedna aan ku xajiyo xoolahaas dee waa dhici karta qofkii inuu xoole helo oo uu dabeedna xajiyo ya layt marka waxa weyaan haddii laytaan cabire miya haddii layta laga cabiro waxaa loo jeedaa markan oo kale wakhtiyada qaar baa wuxuu dhacaa taqaarud ya oo tamani taraji looga jeedaa hmm. yani waxa weeye saasoo kale waa dhacdaa lacalla lii maalan yani waxaan rajaynayaa inay xoola ii sugnaadaan oo fa axuja bihi aan xoolaha ku xajiyo milu lacalla shabaaba almuslimiina yatajihuuna ila annahali min maciini diinihim alxaniif waxaan rajaynayaa dhallinyarada markaa muslimiinta ahi inay u jeestaan cabbitaanka ay ka cabbayaan diintooda isheedii ay ka cabbayaan diintoodaasoo alxaniifi tii baatil iyo shirki dhammaantii ka soo iilanaysay ahaatay yacnii diinta xaqa ah inay isheeda ka cabbaan cabbitaankay ka cabbayaan u jeestaan saasaan rajaynaya mm. marka waxaa taana la yidhahdaa taraji baa la yidhahda halkaa inoogu joogo wallahu aclam